bismi illahi alxamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasuuli illahi wala alihi wasaxbi wala ama bacd <clears throat> weli waxaynu ku jirnaa alxaqiiqa walmajaaz masaa'ilkii sideedda ahaana saddex baynu soo marnay waxaan joognaa alraabica masalada afraad almajaazu biاdaati laa yakunu fi اlxarfi licadami اlifaada wاlficli wاlmushtaqi liannahumaa yatbacaani اlusuul wاlcalami liannahu lam yunqal licalaaqatin halkan wuxuu rabaa inuu ku sheegay alkalima alcarabiya marka laga hadlayo ismi iyo ficil iyo xaraf bay ahayd wuxuu rabaa inuu yidhaahdo ficilka iyo xarafka ma galo markaasa wuxuu almajaaz majaazu majaaska bidaati daatada kelimadda majaaska noqonaysa marka laga hadlayo laa yakuunu fi lxarfi xaraf ma galo xuruufta majaaz ma galo sababto waa licadamilifaada keligeed wax ma faa'iideyso masaladaa muran badan baa ka jira <clears throat> waana xuruuftii macaanideeda niyaabada gelaysay oo xarafkii macnihii asalka ha in macno kale loo isticmaalayo dadka banneeyey inay isticmaalka macnihii asalka aan ahayn ee la isticmaalayo majaaz tahay bay qabaan qawlihi tacaala walaa usalibannakum fii juduuci الnahl ragga qabee nuxaadda ah oon filay ibnu maaligi inay ka mid yihiin ibnu caqiilla uu ku sharxayo fii bimacnaa calaa weeye marka la yidhaahdo fiidan asalkeedu darfiya ahayd waana inoo iman doontaa fasalka danbuu ku keeni doonaa haddii darfiyadii intii laga saaro loo dejiyey loo isticmaalo macno kale oon loo dejinin waa xaqiiqadii majaaska wey in kelime loo isticmaalo macnihii loo dejiyey fii hayri mawdica lahu marka walausallibanakum fii juduuci fi bimacnaa calaa haddaynu niraano amhilada saasoo kaleeto xarafka jarka ah lala yidhaahdo si kalaa loo isticmaalay oo asalkii macnihii maaha uu ka baxayna way inoogu iman doontaa waxaa kaloo muallifka laftiisa inoo iman doontaa xuruufta markuu ka hadlayo min oo kaleeto tabciid iyo ibtidaa lgaaya iyo tabjiini markuu ka hadlo inuu rajixi doono inay xaqiiqa fi tabyiin tahay dafcan lilishtiraak haddii aad isticdad ogolaataba macaanihii xaqiiqada ahayn macaani aan in loo isticmaalayo xaqiiqana aynan ahayn dee majaaz wixii usoo haray isticmaal fii hayri mawdica lahum waay saas darteed baa mas'aladani rag badan waxay qabaan majaazka xuruufta inuu galo isaga iyo ragga lamidkaa walayusalibanakum fii juduuci الnakli fiidu bimacnaa darfiyadeedii weeyey leeyihin oo qofku makaanka darfiga markuu galo weelka wixii uu galo si fiican buu de waxaani darafka yihi weelka wixii u xanibaa oo u tamakunaa sida geedka ninka loogu xirxiray sidii weelkii oo kale ay ka dhigan tahay oo darafnimadeeda loo isticmaalaya khilaafkii waxaa kugu iman doona masalada markii la xuruuftu niyaabay gashaa ma xarafkii oo macno kale loo isticmaalay mise masalatu tadmiinka baa soo gelaya oo xaqiiqadii weli waa baaqiya siyaaqa kale la isticmaalay unbaa ta'kiid iyo ziyaadatu macnaa ku daray ee xaqiiqadii lam tasal aduu khilaafkii noocaasa ah ee faraha badnaa baa dalaq ku soo dhahaya dee baabkeedii luqada ma joogno walficli walmushtaqina ma galo wuxuu leeyahay ficilku mushtaqun min almasdari wey ismiga mushtaqaana waa faacil iyo mafcuulku waa mushtaq min almasdari ishtiqaaqu wuxuu majaasku wuxuu galay kelimadii asalka ahayd buu galay ee masdarkooda ahayd iyagana tasriifaadkoodan tabacan buu u noqdaye asaalatan maaha gelitaanka majaasku liannahumaa yatbacaani waxay raacaan alusuula usuushii laga soo ishtiqaaqay oo masdarkoodii ahaa calaa madhabi albasriyiin wa maca daalika masaa'il niqa khilaaf weeye lafteediio waxaynu ku soo marray markaynu soo maraynay ishtiqaaqa shartu kownihi xaqiiqatan dawaamu asli ama baqaahu asli macnihii asalka maxalka ishtiqaaqa inuu baaqi ku yahay hadduusan baaqi ku ahayn oo biictibaari almaadi iyo biictibaari almustaqbal ay tahay inay majaaz tahay waan soo marnay waaba adigii halkaa waa majaaz lahaye halkan majaaz ma gala seed u leedahay iyo halkaa majaaz inay noqon karta waan sheegay halkanna majaaznimadooda asaala inayn ahaynee tabaciya tahay baan sheegay xiwaar khilaaf saas oo kaleetiyo garnaqsi waa jiraa waalcalami calamkii liannahu lam yunqal looma soo rarin licalaaqatin looma soo rarin halkaa hadalka mafhuumkiisa waxaa ku baxaya calamka manquulka licalaaqatin loo soo raray hadal ku saabsanna horey baynu usoo soo marnaye calamka laba ka mida ah, murtajalka iyo ka manquul ligayri calaaqatin ah aan isku mid ka dhigno maaynu laba ka dhigno khilaafka aynu soo marnaye buu hadalkani khusaynayaa laakiin calamka manquulka ah calaaqada loo naqliyena la yaqaanaaye de naqliga laftiisaaba min abwaab min anwaac ilmajaazi ah alkhaamisatu masalada shanaad ee baabulxaqiiqa walmajaaz la xiriirto mabaaxidi majaazka almajaazu majaazku khilaafu lasli wey asalku waa xaqiiqada wixii haddii aan la wax diidaya jirin xaqiiqadana waa xaqiiqada in lagu xambaaro inay xaqiiqada tahay asalkeedii wuxuu yidhi lixtiyaajihi wuxuu u baahan yahay majaazku ila alwadci alawali wadcigii hore xaqiiqa loo dejiyey buu u baahan yahay kow walmunaasabati munaasabad kii xaqiiqadahaa iyo kan cusub ka dhexeeyuu u baahan yahay waannaqli raritaan iyo in laga guuro macnihii horeo macnaha kale loo guuro u baahan yahay ixtiyaajkuna ereyga sida macnaha loo isticmaalaya uu u noqdo mid loo isticmaali kara ixtiyaajka uu qaba intaana waxay keenaysaa asar inuusan ahayne uu usoo doolay meesha waliikhlaalihi daliilka labaad waxaa weeye wuxuu khalkhal gelinayaayoo waxu dhimayaa bilfahmi fahamki haddii aan qariinadii khafaa baa geli kara calaaqadii baa tacadudi karta majaaskii laftiisaa mutacadid noqon kara majaazaadka ka loo jeedo aqrabu lmajaazaati ila alxaqiiqa haddii la yidhaahdana kii aqrabkaabaa la isku khilaafi karaa marka khalal buu fahamka gelinayaa bikhilaafi alxaqiiqa fahadaa dalla calaa annahu laysa aslan kadalika fain halaba mijahad intaa waxaa ka muuqata haddii lagu yidhahda khilaaf ilasli weeye asalkaa raajix wey markaas hadday istacaarudaan xaqiiqadii majaaz hadda iska hor yimaada xaqiiqada raajixa fa in halaba majaazka hadduu haalib noqdo ilaa xaqiiqadii mansiya ay noqoto ka talaaqi lafdiga talaaqa weeye tasaawayaa weysin mayaan xaqiiqadii mahjuura ma aha laakiin haalibka isticmaalku lafdigan majaaskaa u batay halabadu tarjiix bay keenaysaa asaaladuna tarjiix bay keenaysaa kanna dhinac buu ku xoog badan yahay oo asaalada ay xaqiiqadu ku xoog badan tahay kanna halabaduu ku xoog badan yahay idan way kala riteen oo tasaawayaa weeye waxay dhaheen talaaq asalkiisu wuxuu ah fii lugati alcarab alxallu min alqaydi ayan qaydin kaana curfigii isticmaalka dheh ama sharciga dheh baa xallu qaydi nikaax ku khasisay saas darteed haddii lafdu talaqtuki uu yidhaahdo curfiga haalibkiihi waa khusuusi qaydu nikaax xaqiiqadii lugawiga ahaydna xariggii inuu ka furay waayo cinda alfuqaha iyagu waa sariix fi alaaq litaqdiimi almacna asharci aw alcurfi min hada albaab ay ka soo galaan laakiin lafdiga ka asal ahaan waa majaaz waa kayda xaqaaqda sharcigaa nidhi isaga waa kii soo rajaxay majaazaad lugawiya inay tahay ayuu horay usoo rajaxay marka majaazaadka lugawiga is horay usoo rajaxay markaan ku salayno kownuu isticmaal sharciga uu yahay waa majaaz lugawiga haddii aan qariini iyo dalaa'il kale mid xoojiye la arag fil asli way siman yihiin lafdi gaara waa dhici kartaa qaraa-in gaar oo ku xeeran iyo wax rajaxa inuu jirayo walawlaa waxaa horumarin mudan alxaqiiqatu cinda abi xaniifata wاlmajaazu baa mudan bikatri baasi ajri halabada cinda abi yuusufa iyo maxamed bn xasan raximah اllahu tacaala annaga wuxuu ku leeyahay masalada agta iyada way siman yihiin abu xaniifa iyo asxaabtiisa way iskhilaafeeno abu xaniifana xaqiiqada asaalada la rajixi buu yidhi saaxiibeynkiisiina waxay dhaheen majaazka ligalabat اlisticmaal loo rajaxaya asaadisatu masalada lixaad yucdaru ila almajaazi waxaa loo iishaayoo xaggiisa loo leexdaa xaqiiqada asbaabta majaaska loogu leexdo buu halkan ku tirin rabaa wuxuuna sheegi rabaa inuu sheego wuxuu inoo sheegi doonaa ilaa shan sababood baa keena in xaqiiqadii intii laga tago majaaz la isticmaalo yucdalu waa loo leexdaa ila almajaazi baa loo leexdaa canilxaqiiqati baa laga leexanayaa kow lihiqali lafdi alxaqiiqa xaqiiqada lafdigeedii baa haqiil ahoo culus hiqalku wuxuu ka yimaadaa waxay dhahaan tanaafur alxuruuf makhaarijta xuruuftanaa kala fogfog marka xarakatu lisaankii iyo kelimad intaad ku dhawaaqayso hadduu makhaarij kala fog u tanaaqulo nutqigu thaqiil buu noqdaa bay yidhaahdeen taa way dhici kartaa hiqalulwasanna way dhici kartaa wasankeedu inuu fara badan yahay oo dheer yahay way dhici kartaa tusaale kal khanfaqiiq khanfaqiiq daahiyaday yidhahdaan bay dhahaan daahiyada musiibada uma istuciira qofka khatarta a ah loo qaatay dhaheen musiibadaa la yidhaahdaa daahiyana waa magacay leedahay khanfaqiiqna waa magacay leedahay khanfaqiiq ku dhawaaqiisa waa thaqiil wasankiisuna waa thaqiil xuruuftana tanaafur ulxuruuf baa ka dhexeeya oo xuruuftii ku dhaqaaqeedu haddii waxay idhahdaan waxaa ka mid a xuruufu tafkhiim inuu xarfu tarqiiq soo galo dhexdooda xuruufta ku dhawaaqooda agtahay khalaqa ka mid a markii halla tajwiidiye la yihahdo qaab mufakhama iyo laa muraqaqa laa muraqaqa iyo qaaf mufahama markaad ku dhawaaqayso nooc hiqalaa ku jira marka tanna saddex xaraf oo mufakhama iyo dhaxtaal wada muraqaqaa meesha yaalla iyo makhaarijtoo kala fogfog marka khanfaqiiq waxay yidhaahdeen daahiyadaa la yidhahda addaahiya looga wareegay waxay isu qabsadeen daahiya laftiisu maarif xaqiiqa ku ah baa bise waa majaaz si kastaba ha noqotee lafdigaa waxaa looga tegay alfaad majaazana loo isticmaalaa lafdiga waa thaqiil waa sababka koowaad aw ilxaqaarati xaqiiqadii baa wax muxtaqaraho laga xishoonayaa aw ilixaqaarati macnaahu macnihiisa wax muxaqara ka qadaa'i alxaajati xaaje gudashadaa nidi afka inaad ku ballaadhiso baad ka xishoonaysaa waxaan waa wax muxtaqaraadaho afka in lasoo mariyaa laga xishoonaya wayna fara badan yihiin kuwa sidaas oo kaleeta gaar ahaan markii xaajada iyo xubnaha taranka iyo xiriirka gogoshi iyo waxyaabaha maa yustaxaa marka laga hadlayo erayo kalaa la isticmaalaa hadda dikar baa taqaanaa soo ma ismigii asalka xaqiiqiga ma hay dheheen asalka xaqiiqiga maxaa la yihahdaa may qadiib ul kastoo dheer baa la yidhahdaa zub baa la yidhahdaa azaa azaa-i azub lama isticmaalo innaga soomaliya lafteena ma isticmaalo ereyga meelaha qaarkood markaad joogta labada erey rag iyo dumarka waad ka xishootaa soo hebel suuligu aaday baan dhahnaa kaniif kaliif maaha intee nuun ka dhig nuun reer jibuuti baa ku hadla waa kelme carabiya asalkeedu kaniifka haddaad laan ka dhigta macno kale u yeelan intebi ma taqaanaa macna kale u laan haddii laga dhigo may dareenka dheh marka erayo badan baa laga warwareegaa lixaqaaratiha saa darteed baa erey majaaza la isticmaalayaa kow aw libalaagati lafdi lmajaaz ama lafdiga majaaska balaaqa ahaan kaga fiican xaqiiqada balaaqadu hal nooc maaha balaaqada gaar ahaan lbadiica iyo muxasanaadka lafdiga markaad sajci u baahato markaad kale tajniiska u baahato <clears throat> erayo isku macno oo kale bedbedelan baad u baahan erey marka haddaba maqaamki iyo wasankiina kuu qabta kii xaqiiqada inaad weydaa laga yaabaa laakiin mid majaaz ahaan aad u isticmaasho uu meeshay kugu habboonaado oo kuu qabto aw licadamatin weyneyn oo fii macnaahu macnaha majaaska la isticmaalayo weyneyn baa ku jirta kalmajlisi golaha markaad rabato inaad ammaanto almajlis alcaali waaljanaabi asaami markaad leedahay waljanaabi asaamiya markaad ammaanayso alcaali haddii haddaad u qaadato un meel kooruu saaran yahay inay cayn noqotaa laga yaabaa de inay cayn noqoto baa laga yaabaa laakiin culugii makaanaa looga jeedaa iyo waxaan iyo majaasku way dhici kartaa inaad si aad u tafkhiimisa makaankan aad erey kale inaad u keensato u baahato aw ziyaadati bayaanin ama macnaha meesha ku jira rabto qofka inaad ku sheegto yaad rabtaa inaad caddayn dheeraada usii sii samaysa kal asadi hebel waa geesi iyo libaax weeye libax baa ka baliiqsan bay dheheen ka sii muakadsan waayo geesigu wuu fara badan yahay geesinimada waxa geesiga waa fara badan yahay laakiin ta talibaaxu meel bay dadka ka taallaa geesinimadii maraatibta ahayd martabada libaaxoo kale inuu joogo ku shabahda rabtaa asaabicatu masalada toddobaad kana waa asbaabta iyadana <clears throat> meeshii cilmulbayaan iyo balaaqan dhex joognaay orodkaa iskaga mar allafdu lafdiga mas'aladan soo xaqiiqiya majaaz ma ahayn waxbaa nugu soo kordhay marka allafdu ereygu qad laa yakuunu inuusan noqon baa laga yaabaa xaqiiqatan walaa majaazan isan xaqiiqan ahayn majaazn ahayn baa dhici karta erey lafdi ah xaqiiqadu maa wadica lahu wey majaaskana hayra maa wadica lahu licalaaqatin baa la yidhi midna ma laba labuu kuu keenay kamaa fi lwadci alawali dejintii u horreysay qabla alisticmaal intahayd wey soo xaqiiqada maanan dhihin waa lafdiga mustacmalka ah fii ma awdaca lahu majaaskana maynaan dhihin almustacmal fii gayri ma awdaca lahu lafdiga maa bayna alwadci walisticmaali maxaqiiqu ah mise majaaz lahu xaqiiqa walahu majaaz marxalada barzakha <laughs> uu ku jiray int markii la isticmaalay wixii loo dejiyey loo isticmaalayna isticmaalkaasaan xaqiiqa ku niri walidaalika waxaynu soo niri bilowgii baab alxaqiiqa walmajaaz masalada isticmaalku waa lafdhabar asaasi ay ka tahay tacriifka xaqiiqada iyo majaazka lafdigan wadci alawal la dejiyey qabla alisticmaali xaqiiqana maaha majaazna maaha kow walaclaami aclaamta magacyada ah magacyada dadka hadda la yidhahda he maxamed iyo axmed iyo xaqiiqa iyo majaaz waa kee axmed baa lagu yiri ereygan adiga axmed in laguu bixiyo fii mawdica lahu maa loo isticmaalay mise fii hayri mawdica lahu waa loo isticmaalay waa iska aclaam calaa dawaat aclaamta cala dawaadka ah iyadana xaqiiqana maaha majaazna maaha waqad yakuunu inuu yahay baa laga yaabaa xaqiiqatan wa majaazan biisطilaaxayni laba isilaax marka loo ego ka fii kulli maa yadubu cala alardi marka loo isticmaalana xaqiiqo wey daabadii intaa qeyb ka mid oo khaas haddii loo isticmaalana caamun uriida bilkhusuus hadday tahayna waa majaazne qolaa faras keliya u qolaa dabeer keliya u qolaa geel keliya u qolaa wax keliya u kelimadii daabe iyadoo ah bay taaratan takunu xaqiiqatan cinda qowmin wa xaqiiqatan cinda majaazin cinda qowmin athaaminatu masalada labaad calaamat lxaqiiqati xaqiiqada astaanta lagu garto waa laba majaazkana laba lagu gartaa sabqu lfahmi fahamkeed ay usoo degdegta ereyga markaad maqashaba macnaha kuu soo degdega asalku waa xaqiiqada way dhici kartaa halabat listicmaal inay keenta laakiin waa xaalaad gaara wey macnaha mutabaadir ila dihniga ah ee daahirkiisa asalku xaqiiqada iyo walcaraaw inay ka dharlaaday can ilqariinati usan qariino u baahanin loo adeegsadoo macno ka leexisoo kan leexin leexleexis inuusan u baahanin labadaa haddii uu yahay astaanta xaqiiqada wey wacalaamat lmajaazi aliطlaaqu in lagu iطlaaqo weeye cala almustaxiili waxaan dhici karin mithla was'ali اlqaryata qaryada weydii binaan calaa ana alqarya qaryata yuraadu biha alabniya waljudraan derbiyada iyo dhismayaashaa looga jeeda markaan dhahno ma la dhihi karaa marka dee qof caaqil ah lala hadlayaa derbigan weydii wiilal aabbahood khalad ay galeen ku haysto inay duqii aabbahood ahaa ku dhahaan khaladka iyagoo cudurdaaranaya was'ali lqaryata alatii kunnaa fiiha walciira alatii akbarna ciirna awrtaa la yihahdaa bay dhaheen awrta iyo derbiyada wareyso waxay dhaheen maa cudurdaarashaa mise waa may ahla alqaryati waay mustaxiil weeye derbi in la weydiiyo masalada mar kale inoo iman doontaa <clears throat> tacaarudaadka dambe inoogu iman doontaa wاlcmaalu in la camal siyaa qareeno calaamad lagu gartaa majaaska fi lmansiyi mid la halmaamay in loo isticmaalo kadaabati lilximaari de reer ciraaq bay ahaayeen raggan iyo aaggoodaas ay joogeene iyo agaarka ka dhowaa ee faris iyo ka ag dhowaa dameer daaba maba la dhihi jirin ba iyaga marka ereygaa waa isticmaalka lafdu daaba ximaar loo isticmaalayay mansiyay ahayd oo matruuk buu ahaa agtooda baynamaa waxay dhaheen masar marka la joogo aldaaba tadin ximaar looga jeeday hadda lafdigii haddaba mutabaadirkii baa meesha ka baxaya mantiqadan iyo bii-adan iyo dadkan macnaynan uba isticmaalin oo kaba fahmayni markaad isticmaasho astaantay xaqiiqada ee sabqu lfahmi iyo walcaraawi can ilqariinati baa ka baxaysa hadalkaa inaad wax ku lamaanaysa inaad dameer ula jeedaad u baahan intaas bal xaqiiqiya majaaz haynagaga dhamaadaan alfaslu saabic faslka toddobaad fi tacaarudi maa yukhilu bilfahmi fii tacaarudi maa yukhilu wixii wax u dhimayey fah bilfahmi fahamka iska hor imaatinkiisa lafdiga haddaan xaqiiqo loo isticmaalin kow ama xaqiiqadii ay mutacadida tahay labada macno waay khalal filfahmi kelimadda wuxuu yimaadaa laba jeer inaan loo isticmaalin macnihii asalka ahaa iyo macnaha asalka ah inuu mutacadid yahay labadaa midun waay macnaha asalka ah wuxuu mutacadid noqon karaa ishtiraaggii lafdigii mushtaragga ahaa baa xaqiiqa afraad mutasaawiya ku dhici kara lafdiguna u sinaan karaa kee loo jeedaa waa iman kartaa in xaqiiqadii laga tagoo majaaz la aadana oo majaaskii tacadudi karo asbaabtiisu ay ka badnaan karto oo kala duwanaan karto way keeni kartaa walidaalika fasalkeennan waxa xaqiiqiga ah in la kala hormariyo ee la kala tarjiixiyo u baahan waa ishtiraag iyo majaaz laakiin isagu shan buu ka dhigayaayo majaaskii oo afar ah iyo ishtiraagii oo hal ka dhigayaa majaaskiibuu afar u kala qaadaya fi الnihaayati waana wada majaaz cindahum qaar badan oo kamid ah midi ibn اlxaajib iyo qayb muxaqiqiintoodaoo fara badan tacaaludka fasalkan waxay kaga hadlaan fi اlasaala bayn alاshtiraaki iyo wاlmajaazi ayuhuma yuqadam saas yihahdaan wa huwa kaas maa yukhilu biاlfahmi waxaa weeye alishtiraaku waاlnaqlu wاlmajaazu wاlidmaaru wاltakhsiisu shantaa weeyaan buu ku leeyahy wadaalika kaas tacaarudkuna calaa casharati awjuhin toban weji buu ku dhacaa oo tobankaba sida loo kala hormarinayo inaan sheegno ay tahay <clears throat> halkan hal darsin dawo ahaa baa dhowr xaba lagu liqsiinayaa dhowrkaa markaad liqdo halkan adnaa ishaara lagu siin maayo shantan aada liqdee shan kale inay kuu dhiman tahay markaad tobanka liqdo meel fog baad joogtaa qadiyadan waxay asaas u tahay tobankan weji laguu sheegayo naqligu yaqiin ma faa'iideeya mise ma faa'iideeyo yaqiin wuxuu faa'iideynayaa ictiraadaad cashara a ah marka meesha laga saaro tiibaa iyadoon saa laguu dhihin naqli aan la keenin ba horta in yar lagaaga dhaadhicinayaa horta intaan la markay kugu degto si fiican u saldhigato gadaal baa lagaaga kordhin doonaa darsiga darsiga gadaal baa lagaaga kordhin doonaa lakiin masaladi waa masaladii ay raazi iyo sheegi jireene yaqiin ma faa'iideynaya naqligu ilaa cashara la waaye casharada in la waayana ay mustaxiilka tahay saas darteed naqligu yaqiin ma faa'iideeya caqligaa qaci faa'ideeya saasuu kaga xoog badan yahay meeshii baa xogay in yar yar lagu sii siirayaadi haddaadan ku baraarugin hadda oodan intaa ugu talagelin masaladu way <laughs> kugu tegaysaade adigoo meel sii marayo dawadii conayo meel darsigii kugu dhammaaday umaas arki doontaa masalada halkan naqliga iyo idmaarka iyo takhsiiska iyo majaazku waa wada majaaz saddexda naqliga iyo idmaarka iyo taksiisku majaaskan wacdiisa ka mida wey majaaz binaqli iyo majaa idmaarka waa xadafki shay maxduufaa ah jiroo muqadarah takhsiiskana lafdigii caamka ahaa haddii qayb laga saaro baaqiga loo isticmaalayo dilaalatu cala albaaqi ma xaqiiqa mise waa majaaz khilaafaa jira lafdiga caamkaa haddii afraad laga saaro la takhsiisiyo xaqiiqatan kaana dhammaan buu kuwa dilalatu cala albaaqi ma xaqiiqa mise waa majaaz iyaga waxaa u rajaxan majaaz inay tahay inta soo hartay ee kutusay liannahu lafdiga looma isticmaalin likulli maa wadica lahu waxaa loo isticmaalay markaas libacdi maa wadica lahu waa xaqiiqiya waa majaaz muran badaan oo laysku hoobtay baa kutubta waaweyn ka dhacay laakiin halkan innaga kitaabkeena majaaz inay taha lagu rajaxayaa saa darteed hadda majaaz muxuu uga jeedaa halkan majaazka waxaan uga jeednaa maa laysa binaqlin walaa idmaarin walaa taksiisin dhimarka buu majaaz uga jeedaa anwaacdii kale ee majaazka isagu <clears throat> majaazka imisuu inoo soo sheegay labiyo toban mi eh majaaska waxaan u wax badan buu inoo soo sheegay wax fara badaan buu inoo soo sheegay <clears throat> taas waa mid saddexdan maxaa loo soo khasisay bay yidhaahdeen qaar waxay yidhahdeen likahrati wuquuciha aad bay u dhacdaa aad loo gaar loo soo ibraasiyey qaarna waxay yidhahdeen liannaha aqwى min saa'iri suwari اlmajaaz mumkin likilayhima labada sababood liquwatiha wa kahrati wuquuciha quwadaasoo keentay kahrata wuquuciha kala kasbadeen intaas kadib wadalika calaa casharati awjuhin aan dhahno hore ila sii soco tani say u kala xoog badan tahay marka hal qaacida aanha aynu qaadanno marka mid walba mid walba inta ka horraysa uu ka xoog badan yahay inta ka dambaysana wuu ka daciifsan yahay shantaasay u qoran tahay u fiirsa marka naqligu ishtiraagu ka xoog badan yahay inta kale labada saddexda ka dambaa ka xoog badan majaazku labada hore uu ka xoog badan yahay qaacidadaa marka la yidhaahdo isna labada dambaa ka xoog badan idmaarku saddexda hore uu ka xoog badan yahy sidaa qaacidada kuwaad marka qaacidadu siday u qoran yihiin mualifkeenu u qoray ishtiraaku walnaqlu walmajaazu walidmaaru waltakhsiisu midba inta ka horeysa isagaa ka xoog badan inta ka dambaysana way ka xoog badan tahay isaga ila almajaazu waalidmaaru waa siyaani mutasaawiyaani intaa qabso qaacida ahaan iyadaa baan ku socon doonaa wuxuu u ratibi doonaa ishtiraak waa kan ugu daciifsan maadaama ugu horeeyo afarta kale waa afar mas'alo oo mid walba inuu ishtiraaga ka xoog badan yahay naqligaa ka xoog badan majaaskaa ka xoog badan idmaarkaa ka xoog badan taksiiskaa ka xoog badan hadda way dhamaatay gabagabadii baan joognaa soo maa afar waa afartaas majaaska imo majaaskaa naqliga ka xoog badan shan bay noqon idmaarka imo mijaaska may ishtiraaga ka xoog badan mijaaskaa naqliga ka xoog badan halkaa lix soo maha idmaarka imo idmaarkaa ka xoog badan ishtiraaga iyo naqliga ka xoog badan soo sideed maaha labaduna way siman yihiin takhsiisku intaba wuu ka xoog badan yahay halkaasaan ka wadi doonaa tiradu saasay u socon doontaa tartiibku saas u socon doonaa ola socon alawelu ugu horreeya annaqluba awlaa ka haboonoo ka xoog badan arjax min alishtiraaki sabab liinfiraadihi waa hal macno keliyuu kutusayaa fi lxaalatayni labadaba xaaladii asalkii iyo tan loo soo naqliya majaaskaaba kazakaati qabla naqli wa bacdahu way xaalataynku zakaadku asalkii numuwigii luqadahan hal macnay faa'ideynaysa tii loo soo naqilina hal macnay faa'ideynaysaa laba macaani oo isku dhex dardarmanaysa mala naqli unbaad u baahanta hal macno maadaama uu kutusayayo ereyga hal macno leh baa ka baa ka xoog badan ereyga laba iyo saddex macno yeelan kara athaani ka labaad waa suurada waadax on malaynayaa almajaazu baa khayrun ka khayr badan minhu min alishtirاaki liwajhayni isagana kow likahratihi majaazkaa ka badan xagga isticmaalka bistiqraa'i luga alcarabiya dhaheen isticmaalka majaazkaa ka badan isticmaalka mushtaraka waxay dhaheen sababka labaad wa icmaali lafdi lafdigii mar walba waa la camal siinayaa maca alqariinati markay la socotiyo wa duunaha qariino la-aanba hadday qariino lafdigan haddayna qariino la soconinna xaqiiqadiisi aa lagu camal siinaya hadday la socotona majaaz baa lagu camal siinaya lafdigii waa macmuul bihi kan mushtaragaa markaad kala garan weyda waad wada ihmaalinaysaa ilaad waaho dambe soo hubsato kan nikaaxi nikaaxu bimacna alcaqdina waa loo isticmaalaa bimacna alwadina waa loo isticmaalaa keebaa xaqiiqaa keebaa majaaza ma xaqiiqiya majaaz baa labada macna mise waa mushtarag ma xaqiiqiya majaaz baa mise waa mushtarag baa la qabsaday waxay yidhaahdeen xaqiiqatun fi lcaqdi majaazun fi lwadi iyo ma ahee xaqiiqatun fi lwadi majaazun fi lcaqdi waa qolada midkooda xaqiiqada majaazta waa isu haystaan qolada waxay leeyihin mushtarakun baynahuma wuxuu leeyahy lafdiga haddii laysku qabsaday wa taradada bayna kownihi mushtarakan wa bayna kownihi fi axadi listicmaalayni majaazan almajaazu awlaa lanna qaliino markaa hal xaggaan u camal siinayna markaan weynana kii xaqiiqada adigu ama dheh caqdiga ama wadga dheh ka dheh rajaxdaba cindiga maata adiga laftaada mid baa rajaxan mar walba lafta agtaada aftaada waa macmuul bihi waa xaqiiqa labadaba waa laba xaqiiqo markaad mushtarak dhahdo wad caqdiga iyo wadciguba labadaba xaqiiqo weeye labadaba xaqiiqo weeye inaan dhahno waxay keeni mid haddaan qariino ugu dhaqana ka kale waa muhmal soo maa lagu wada xambaari karo labadiiba waayahay athaaliu ka saddexaad alidmaaru idmaarka xadafka shay muqadar ah baa khayrun ka khayr badan minhu min alshtiraaki xabaddu ishtiraakay ku socotaa marba mid baa lasoo qaadanaya ishtiraaggaa laga wada xoog badnaanaya hadda inaan ilaa takhsiiska gaadhin oo horta meel ku wada dilo wey markaasaan inta dambe isu soo hadhi doontaa ishtiraagga horta laga wada adkaanaya alidmaaru khayru minhu min alshtiraaki lianna ixtiyaajahu idmaarka ixtiyaajkiisa ila alqariinati u baada fii suuratin hal suura waayo markii wax la taqdiirinayo ereyga loo isticmaalo loo isnaadiya waxaan mumkin ahayn waxaan fi daahiri mumkin ahayn marka loo isnaadiya mustaxiilkaa baad qariino u baa taqdiirkaa u qariinada markaas wey ixtiyaaju lshtiraaki wuxuu u baahan yahay ilayhaa qariinada fii suuratayni لأن اشhtirاaka qad يتعدد ishtiraaku bayna macnayan keliya inuu yahay qasab maaha bayna halaaثa wa arbaca wa khamsu noqon karaa markay beena majmuuca noqoto laba qari inaad u baahan si mushtaraka aad u isticmaasho qariina tamnac wa qariina tucayin baad u baahan mar walba macaanidii mushtarag ahayd mid saarta iyo kan mid xadidaad u baahan weligiiba laba suuro fi tacyiini walmanci buu u baahanaya weligii labadaas suuru qariinu u baahanaya maxtaaja ilaa qariinatin awlaa min maxtaaja ilaa qariinatayni marka halka wasal mila wasali ilqaryata marka maxaan dhahaynaa ahla alqaryati iyo inaan dhahnaa alqaryatu waa mushtarak bayna alahli wa bayna alabniyati labadaba wax ahalkii mancinaya waa inaan hellaa abniyadiina xadidaya haddaan mushtara ka dhigno waxaa la isu qabsaday meesha markay dadka qolyaha majaaska diin markay ka hadlayaan qaryo waxaa la yidhahdaa bay dheheen majmuuca ahalki iyo abniyada wada socda lakiin su-aashuyay ku dhacaysaa wey khitaabku yu ku socday wasal qaryata ahalkeeda waa isticmaal ay dheheen marka isaga markaad kana taas diidanya waa mushtarak baad ka wadaan buy mushtarak bay noqon mushtaraka iyo idmaarkana alidmaaru awlaa halkaas iyadana yarin yar baa wixii la taqdiirinaya lagu sinaya soo maarti koob koob yar baa ka basha ka basho adaa dhergi dooda ka soco alraabicu ka afraad atakhsiisu baa khayrun ka khayr badan minhu ay min alishtiraakin ishtiraaga taksiiskaa ka khayr badan liannahu takhsiisku khayrun waa ka fiican yahoo ka rajaxsan yahay min almajaazi kamaa siyaati sida iman doonta majaazku wuxuu ka raajixsanaa ishtiraaka kii ka raajixsanaa ishtiraaga ka ka sii raajixsan min baabi walow ishtiraaku sii raajixsan wey mithla qowlihi tacaala walaa tankixu maa nakaxa aabaa'ukum min annisaa'i lafdu nikaax hadda ma mushtarak baa bayna alcaqdi waalwaطi mise xaqiiqatun fi axadihimaa waay cinda shaaficiyi xaqiiqatun fi اlcaqdi majaazun fi lwaط'i wey cinda alxanafiyana waxay dhaheen mushtarak wey mushtaragga waxaan soo maray macnayeynkiisa in lagu xambaari karo haddaynan mutadaadayn cinda shaaficiya halkan suuraa la isku qabsaday marka man zanaa biha alab hal yajuuzu nikaaxuha tu guursaday kasoo tag tuu fara aabuhu tuu fara lafiga walaa tanki maa nakaxa aabaa'ukum ma soo gelaysaa ma soo geli mayso haddaan nidhaahna xaqiiqatun fi lcaqdi majaazun fi lwaطi ma soo gelayso haddaan dhahna mushtarak weeyana Ah. marka xanafiyadii waxay dhaheen laa yajuuzu nikaaxu mawtuucati labi walow walow bilxaraami walow zina shaaficiyadana waxay dhaheen la hadihi laa yuxarim azina laa tuxarim shay-an masaladaa maxaa ka furuuc kaa ah ma taqaanaa may waxaa xawaadis dhacda baa su-aalahooda idinku iman doonaan duqi haddii u wiilka islaantii u dabamaro okay gabadhi ma u banaan tahay ilin mawduucat labi zina weeye masaailkeedinima dooday kamid tahay khilaafaadka halkan la ishaarayo furuucda ka dha tanka qawaacid baad qaadaysa lakin furuucda ka dhalaya kamid tahay idinku iman doona alxaraamu laa yuxarimu alxalaala qaacidada shaaficiyada waa taqaanaa haddaba waxaa la isku qabsaday idinka calaa qawlikum aayaddan aad daliishadeen yalzamuha alishtiraaku inaad dhahdaan waa mushtarak wa naxnu yalzamuna atakhsiisu qolada kan mar yalzamkum ishtiraaku baa la yidhi xanafiyadii waxay dii idinkana yalzamkum atakhsiisu kayf caqdigii buu xaqiiqisu soo ma dhahan hal ilcaqdu alfaasidu yuxarimu cindakum yaa macaashira shaaficiyati qalu laa caqdiga faasidka ah soo ciladii maydan ku xirin ti aabbuhu caqiday nikaaxa idan laa yalzamu lwadu mujarad alcaqdi yuxarim ayb idaa kaana mujarad yuxarim caqdiga faasidka cinda shaaficiyati laa yuxarim idan caqdigii waxaa soo gelaya saxiix iyo faasidkii idinkana yalzamkum takhsiisu waxay dhaheen nacam atakhsiisu awlaa min alishtiraaك tii buu wuxuu yidhi fa inahu mushtarakun weeye calaa qowli alxanafiya istilaalkooda aw mukhtasun bilcaqdi baa lagu khasisay wa khusa canhu lfaasidu baa laga sii khasisoo laga saaray calaa qowli shaaficiyati intaa suurada waadix baan rajeynaya alkhaamisu ka shanaad almajaazu baa afartii hadda awal thaani thalith raabic afartiiba ishtiraag markay wada dileen maxaa ku xigay ishtiraag naqli baa yimid naqlu hidisa wuxuu ku hore waxa ka horeeya iska xoog badnaan lahaa waa ishtiraakan waan soo marnay majaaz u ima marka almajaazu baa khayrun ka khayr badan oo ka raajixsan min anaqlina waa licadami istilzaamihi majaazku ma laasiminayo naskha alawali kii hore in la nasakhay ma laaziminayo ka salaati majaazku salaa markaan nidhaahno macnaha loo isticmaalay macnihii hore lagama guurayo laakiin naqligu wuxuu keenayaa macnihii hore in laga guuray haddii laga guurayna naskhigu macnaa zawaal wey wax macnihii hore uu baaqi ahaanayo yasluxu lilisticmaal yahay iyo wax macnihii hore uusan waxbaba ka hadhaynin oo meesha ka baxayo ka macnihii hore waxuu hambaynayaa ka fiican wey majaaska alidmaaru baa khayrun ka khayr badan minhu min annaqli isagana naqligaynu wada dilaynaa haddana saddexdii ka dambeysay waa inay naqliga wada dilaan لأنhu iضmاarku miثl الmajaazi buu la darajo yahay ka qowlihi tacaalى وxarma الribا ribadu ila xarima fain اlأkhda mdmru وxarma الribا ay akhda الribا wey baa la taqdiirinaya wالribا nuqila waxaa loo naqilay ilى اlcaqdi ayadu ma akhdu الribا bay ka hadlaysaa mise caqd الribا bay ka hadlaysaa haddaan nidhaahno aayadda waxarama riba caqda aribaa buu caqdigay ka hadlaysaa oo lafdu ribaa manquul ila alcaqdi uu yahay caqdigii looga jeedo caqdigaa muxaram ay aayaddu ina tiri akhdigaa muxaram inama dhihin naqli baa ka laasimaya oo lafdigii lafdu riba in loo naqliyey ila alcaqdi loo naqliyey caqdigii ribadana mutlaqan wuu fasaadayaa marka oo nahyigii daat lcaqdi buu ku dhacayaa waxarama riba akhdigu ku dhacaya haddaan nidhaano akhdi baa muqadar oo idmaar ahna aayaddu kama hadlaysa fasaadu caqdi riba meel kale halaga aado halaga aado laakiin ah ribadii qaadashadeeda sawaaun caqdi ha kugu soo gasho amayna kugu soo geline wax ribaa qaadashadeed bay ka hadlaysaaba bicaqdin aw bikayri caqdin xoolaa riba ka yimid bay diideysaa aayadda keebaa raajixa marka xarama riba caqdigii inaan dhahno iyo xarama riba akhda riba inaan dhahno alidmaaru awlaa min annaqli dheh saasaa loo keenay asaabicka toddobaad atakhsiisu baa awlaa ay min annaqli isagana limaa taqadama wixii soo hormaray waayo takhsiisku khayru min almajaazi majaaskuna khayru min annaqli waalkhayru min alkhayri khayrun dheh ama wlmuqadamu cala almuqadami muqadamun dheh erayada lagu celcelinaya hadda waad baratee natiijada say u dhalaya ya baabi awla iska dheh haddaad erayadii inaad s inaad alfaadeeda iyo manaatiqada la qabsata rabtana waxaad leedahay majaazu atakhsiisu muqadamun cala almajaaz wاlmajaazu muqadamun cala الnaqli wاlmuqadamu cala اlmuqadami muqadamun halka haddaad marto waad uma bahantay laftooda mogta inaad sii mumaarasayso sii tamriinka si ay kugu fududaato aad ula jaan qaadi karta marka adugu rabto walow fahm ha noqotee mithla waaxalla allaahu lbayca ilaahay wuu xalaaleeyey bayci lugawiga ahaaye fainahu inahu lmubaadalatu weeye muطlaqan mubaadalada wax la kala bedeshay weeye bayca ilaahay waa baneeyey waxaa soo gelaya kii faasidka ahaa cumuumkiisa iyo kii saxiix ahaa wakhusa canhu lfaasidu baa laga khasisay oo takhsiis baa gelaya marka lidaliilin aakhar haddaan sidaan nidhahdo macnihii cumuumkii luqawiga ahaa ee mubaadalada ahaa yalzamuna atakhsiisu ka mubaaxii faasidu kuma jiro mise waxaan dhahaynaa aw nuqila caqdigii waxaa loo raray lafdigii lbeyci ila lmustajmici midkii kulansaday lisharaaiti sixati sharaait sixa bee maxal allahu beyca waxaa looga jeedaa bayca shuruudu sixa kulansaday baa loo naqliyey mutlaqu lbeyc maaha hada yalzamuna alnaqlu watakhsiisu awlaa min annaqli ayib wuxuu yidhi athaamin sideedaad alidmaaru mithlu lmajaazi wey listiwaahimaa waxay siman yihiin fi lqariinati waayo mid walba hal qariin uu baahan yahay oo macnaha daahirkaa ah in loo jeeda diidaysa iyo xaqiiqada ah. waxaa kaloo ay ka siman yihiin qariinadaasi majaaska ama idmaarka waxa maxduufka ah taqdiirkiisu yumkinu an yakfa shay khafi a wuu noqon karaa intaa way wadaagaan saa darteed waa isku martaba oo ma kala rajaxna wey daliil khaariji oo kala rajaxay u baahan yihiin iyaga bidaatihi ma kala xoog badna mithla haada bni ilmo kaa baa waxaa tiri addoonkaagi oo kaa da-yar oo dhali karto waxaa tiri waa wiilkaygii bimacnaa cafi walxunuwi inaad uga jeedo majaaz tahayna waa laga yaabaa cidqi inaad uga jeedana waa laga yaabaa labadaba qariinuun bay u baahanayaan ataasicu atakhsiisu baa khayru min almajaazi ka khayr badan maxaa yeele lianna albaaqi inta soo hartay bacda atakhsiisi mutacayinun way caynoobeenoo lafdigan wixii soo gelayay wey walmajaazuna rubamaa laa yatacayan xaqiiqadii markay qariinadu mancido majaaskii inuusan mutacayin noqonin baa dhici karoo majaazaadka ay mutacadid noqdaan rubamaa wuxuu yidhi qad yatacayan waqad laa yatacayan oo majaasku hadduu mutacadid noqdo isaga laftigaasii kale tarjiixin u baahan iyo ta'amul u baahan mithl walaa ta'kuluu mima lam yudkar ismu llaahi calayhi masale fiqi haddana taalla eraganaa la isku qabsaday dikriga dikri ismillaahi maxaa looga jeedaa halkan qaacidadiisu waxay keenaysaa xanafiyadaa ka xoog badan shaaficiyada xanafiya shaaficiya qac isiri dikru illaahi xanafiya waxay dhaheen ibaaxada iyo cuntada lagu xiray atalafudu bihaa wa atalafudu bidikri illaahi wa walaa takuluu mima lam yudkar ismullahi soo maa atalafudu bismi illahi wa talafud baa loo jeedaa shaaficiyaduna markaa saa darteed lazimahum takhsiis waxaa la yidhi ha cunina waxaan bisinka lagu qaban haddaad dhahdaan qofkii halmaamay waad badnayseene cumuumka aada marteen qofkii naasiga ahaa waa la cuni karaa soomaydaan dhihin haa cumuumkii u diidayaaye yukhasas bay yidhahdeen nacam yalzamuna takhsiis shaaficiyadu waxay yidhahdeen maya <clears throat> majaaz weeye dikra ismullaahida ah, leannahu waa haalib dikriga ismiga ilaah in la xuso dadka muslimka bismiga ilahi inay xusaan baa haaliba ah ee waxaa looga jeeda walaa ta'kuluu mima lam yudbax baa loo jeedaa xismullaahi ay mima la yudbax baa loo jeedaa waayo dabxiga markaa haaliban bisin baa la qabtaa marka dikrigan ismulaahidan ismulaahidan bimacna dabxi wey dabxi keliya wey walidalika bisinku laazim maa cinda shaaficiyati camdan haddii looga tago banaanta dabiixada waa xalaal camdan haddii looga tago waxay dhaheen waa majaaz dabxi haddii la yihahdo waa majaaz waa qarabada badanaa talaazumka calaaqada ka dhexaysa xilliga xusitaanka iyo gawrici irtibaadka calaaqada ka dhaxaysa idan waxaa la yidhi waxaa la yidhi markii la isqabsaday annaga inta antum yalzamukum alqowlu bilmajaazi oo ismullaahidii macnaa dabxa dhahdaan wa antum yalzamukum takhsiisu nisyaankii taksiisu awlaa min almajaazi idan yaa raajix noqday xanafiyada raajix noqotay halkaas qac kaga si halkaan shafiiciyadii buqiiq baa ka kacaya boord baa ka kacay dheh atcaashirkan ugu dambeeya tobnaad atakhsiisu baa khayru min alidmaari limaa mara wixii soo hormaray soo hormaray oo takhsiisku khayru min almajaazi majaazkii iyo idmaarkuna waa siyaani marka maxaa ka dhashay inuu la yahay mila walakum fi lqisaasi xayaatun idmaar miyaan dhexraayo walakum fi lqisaasi ay fii mashruuciyati alqisaasi xayaatun baa idinku sugan oo dadkii wax dilayay baa cabsanaya innagu taasaan tafsiirka u badannahay soo maha iyo maya walakum fi lqisaasi lafteeda xayaatun idinku sugan tahay qofkii la qisaasay nolol baa ugu jirta waayo qisaasta fulinteedu dembigii iyo cuquubadii cadaabka aakhira kaga badbaadayaa nolol aakharoo dembi dhaafuu ku helayaa dembi laga dhaafo labadaa macnaa isqabtay inaan dhahna fil qisaasi lafteedaa xayaatun ugu jirtaa qofkii la qisaasay qisaastu ma maynaga inagu dhacday mise qof bay ku dhacday fil qisaasi qisaastaa xayaatun ugu jirtaa qofkii la qisaasay saa in la yiraahdo iyo idmaar in la qadaro oo lagu khasiso qofkii la qisaasay walakumti lagu khasiso qofkii la qisaasay taksiis baa yalzamhu iyo idmaar inuu ina laazimo fi mashruuciyati kisaasi qisaasi aan dhahno ataksiisu awlaa min alidmaari bay kugu dabaqeen iyadan lakiin jamaahirta mufasiriinta iyo culimadu waxay ku tacriiriyaan ta kale waa kaa isaga laba diliya mogta waxaa la dilayana waa isage isaga qolana waxay leeyiin isagii baa inuu isdhiibo qisaasta ogolaaday noloshu ba ugu jirtaa ya muslimiinta haddaad tihiin markaa wax dishaan inaad isdhiibtaan haa kii la dilay soomaaliya faman cufiya lahu min akhiihi shay un sooma fatimaacu bilmacruufi <laughs> tambiih alishtiraaku baa khayru min annaski isagoo qolahaasu ka khayr badaya isaguna ishtiraakii bagay labada su-aal waxay maraysa war wuxuu dhaama jira miyaa khayru min annaski lannahu ishtiraaku laa yubtilu macnihi o dhan ma burinayo naskiguna mid buuba burinayaaba waxay yidhahdeen qolo raggii hore aimadii hore mutaqadimiinta takhsiiska iyo naskiga isku mid baa marra loo isticmaalaa takhsiiskuna iyo naskigu takhsiis bibacdi alasmaaniyo takhsiis bibacdi alashkhaas waay kan la nasakhay fatradaa horuu khaas ku ahaa sooma maa qabla naski macnahaasay wadaagaan dad badan baa naski laftiisa taksiisu isticmaala walistiraaku ishtiraaggii laftiisii baa kala khayr badan bayna calamayni baa khayru minhu khayrun khayr badan minhu min alishtiraaki laftiisu ka khayr badan yahay haddaad maxaad dhihi tan shayga isaga marka la kala fadilayo suuradii mashhuurkeed maxay wاlاجtiraaku bayna calamayni baa khayrun ka khayr badan ishtiraagaasaa minhu ishtiraag ka khayr badan bayna calamin wa macnan dhaca kulamaa waxa ishtiraaga dhexdooda u dhacayo uu kooban yahay buu ka khayr badan yahay kulamaa uu baahsan yahay waxaa tiri ra'aytu اlأswadayni aswadaynkaa inaan laba ninoo aswad iyo aswad la yihahdo magacoodu iswaafaqay ku xambaarno iyo <clears throat> inaan ku xambaarno nin aswad la yidhaahdo iyo nin kale oo midabkiisu aswad yahoo madow yaa khayr badan bayna calaamayni baa khayr badan leanoo kalaa soo kooban laakiin haddaad bayna aswad nin la yidhaahdi iyo aswad nin midab madow dhahdo midabki madow kugu sii fara badan soo ma waa macnan taas uga jeedaa walistiraaku bayna calamayni baa khayrun minhu ishtiraagii oo bayna calamin wa macnan dhaca wa huwa kaas bayna macnan wa calam dhacay baa khayrun ka khayr badan minhu ishtiraagoo bayna macnayeeni dhaca isagoo aswadaynkii mid madow iyo qof aswad la yidhahda ay yihiin baa ka khayr badan aswadeyn oo laba midabkoodu madow yahay tahay iyo axmarayn iyo abyadayn wada kuwada cabir suurada waa la fahmaa rajaynaya ka soco halkaasaan isaga daynaan inaan u malaynayaa aqimkii salaada waa la joogaa labadan kale aynu habeen damuun